alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad liabi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacaala waana dersigeennii saddex iyo labaatanaad wuxuu ka bilaabmanayaa xadiidka afar boqol afartan iyo sagaal qaala almusanifu raximah allahu tacaala baabu tadaawuli fi lbunyaan wuxuu yahay tartankii lagu tartamayey dhismaha iyo guryaha dhismahooda lagu tartamayey iyo wixii ku soo arooray ee axaadiista nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadasanaa ismaaciil ibni cabdillaahi bni abi uweys xadaanii ibn abi sinaadin wa cabdiraxmaan ibni abi sinaadin can abiihi abi sinaad cabdilaahi bni dakwaan alqurashi can cabdiraxmaan alacraj wa cabdiraxmaan ibni hurmus alacraj can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu aleyh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laa taquumu saacatu saacadda qiyaame dhici mayso xataa yatadaawala annaasu dadku ilaa ay ku tartamaan fil bunyaani dhismaha ilaa ay ku tartamaan ilaa ummaddu ay isugu faanto anna intanaan dhisay intanaan leeyahay intaasoo guri baan leeyahay qiyaamadu dhici mayso buu yidhi nebigu salawaatu wasalaamu calayhi waa maclam iyo macaalim iyo astaan ka mid a astaamaha qiyaamaha lagu garanayo calaamadaha qiyaamuhuna waxay u qaybsamaan kuwo waaweyn oo calaamaat alkubraa loo yaqaano iyo kuwo loo yaqaano suqra marka calaamadaha yaryar bay ka mid yihiin imaamu axmed baa fii musnadii ku warinaya mujaladka labaad shan boqol iyo soddon saxaxu alalbaaniyu fii mishkaati almasaabiix shan kun afar boqol iyo toban akhbaranaa cabdullaahi qaala xadaanaa xurays ibnu saa'ib cabdullaahi ibnu lmubaarak bukhaari lamaanu kulmin laakiin maxamed ibnu muqaatil akhbaranaa can cabdilaahi akhbaranaa cabdullaahi ibnu mubaarak qaala xadaanaa xurays ibn abi saa'ib xurays bn abi saa'ib almu'adin waasiqatun dacafahu sakariya asaaji wasaxaxa xadiisahu atirmidi fi alqanaaca waqaala fiihi axmed imaam axmed wuxuu yihi xadiisuhu munkar qaale wuxuu yidhi samictu alxasana xasan bn abiاlxasan albasri taabicigaasaan maqlay yaquulu isagoo leh kuntu waxaan ahaa adkhulu mid gala buyuuta aswaaji nebiyi sala allahu calayh wasalam xaasaskii nebiga guryahoodaan geli jiray fii khilaafati cumaan ibni cafaan cumaan ibni cafaan khilaafadiisii fa atanaawalu waxaan laacayo tiigsanayey suqufahaa saanqaafkooda biyaddii gacantaydaan ku tiigsanayay macnaa wuxuu ka warramayaa taabicigu nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xaasaskoodii guryihii ay ku jireen inay ahaayeen guryo yaryar oo carshaan ah oo haddii ilaahay ku ron yahay ruuxu markuu dhex istaago meesha sare iyo sanqaafka marka uu gaadhayo oo marka uu ka deliishanayo imaam albukhaari haddii adduunyadu ay qiimo leedahay yacnii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo xaasaskoodii ayaa markaa yani marka loogu deeqi lahay oo loo hibayn lahaa halkaasuu marka ka deliishanaya fii khilaafati cumaan ibni cafaan fa atanaawalu waxaan laacayoo tiigsanayay suqufahaa saanqaafkeeda yacnii dedmada sare ee lagu deday baa saanqaaf la yidhaah biyaddii gacantayda ee albaani raximah اllahu tacaala fi ladabi اlmufrad buu ku saxiix yeelay afar boqol iyo konton asartu waa saxiix qaala alimaamu raximah اllahu tacaala wabisanadi sanadka waxaa lagu warinaya can cabdillaahi bni mubaarak yacni moxamed ibni muqaatil can cabdillaahi bni mubaarak qaala ahbarana daa'uud ibnu sulaymaan waa daa'uud ibnu qays ibnu sulaymaan abulfaraa qaala wuxuu yihi ra'aytu alxujuraati qolalkii baan arkay qolalkii baan baanarka yacnii min jariidi nakli kuwaasoo masnuucun laga sameeyey min jariidi nakli yacnii laamaha timirta qolalkaasoo laga sameeyey baan arka kuwaasoo muqashan lagu daboolay min khaarijin dhanka khaarijka yacnii waxaa lagu daboolay bimasuuxi shacri masuux waa jamcu masxi waxaa loo jeedaa waa go'yaasha laga sameeyo dhogorta laga sameeyo weye marka annaga guriga sida hararada iyo mxuu ahaa aloolka iyo waxyaabaha noocaas ah aan yani aqalka baadiyaha loogu daboolayay waxyaabaha wax la midunbaa xagga sare jiingad iyo laamayeeri yani marka looga dhiga gobustayaal baa xagga sare marka lagaga xira min jariidi nakhli laantimireed baa laga sameeyey muqashan xaal lagu daboolay min khaarijin dhanka khaarijka yani dusha waxaa lagaga daboolay bimasuuxi shacri yani go'yaal yacni dhogor laga sameeyey wa adunnu waxaan u malaynayaa buu yidhi carda albeyti guriga balladhkiisu inuu ahaa min baabi alxujrati albaabka qolka marka laga bilaabo ilaa baabi albeyti ilaa albaabka guriga laga gaadho naxwan waxu dhigma yacni min sittin aw sabci adrucin toddoba dhudhun ama lix dhudhun shayga marka la cabirayo marna balac baa loo cabiraa marna waxaa loo cabiraa maxay dherar marka ballaca iyo jooga yani oo laysku dhuftay baa xisaab ahaan waxaa ka soo baxaya ardayda iskuulladu waa yaqaaniin waxaa ka soo baxaya bedka oo gurigaasi markaa uu ku fadhiya ka soo baxay ayib wuxuu yidhi waadunnu waxaan u malaynayaa carda albeyti guriga ballarhkiisu inuu ahaa min baabi alxujrati qolka laga bilaabo albaabkiisa ilaa baabi albeyti ilaa albaabka guriga laga gaadho naxwan min sittin aw sabci adrucin yacnii wax la lix dhudhun ama toddoba dhudhun wax la mida haddee dhudhunkuna waa maxay waa mitir barhkii sooma waa mitir barhkii intaa marka haddii la isku dhufto saddex mitir waxaan dhammayn bay noqonaya waaxrisu waxaan ku qiyaasay albeyta guriga waxaan ku qiyaasay addaakhila dhanka daakhilka yacnii cashara adrucin toban dhudhun baan ku qiyaasay guriga gudihiisa yacni marka la eegona waxaan ku qiyaasay toban dhudhun waa xaggii ballaca waadunnu waxaan u malaynayaa sumkahu saanqaafkiisa iyo yacni xagga sare iyo laamiyerigu min athamaani sideed iyo wasabci todoba dhudhun ilaa sideed dhudhun inay isu jireen iyo wanaxwi daalika waxa wax la mid a ah. waqaftu waan istaagay buu yidhi cinda baabi caaisha qolalkii qolkii caaisha ay ku lahayd albaabkiisii baan istaagay faidaa huwa waaba isagoo mustaqbilu lmaqribi yacni waaba isagoo yani qaabilsan oo ku beegan dhanka galbeedka ee qoraxudhaca ayuu ku beegan yahay meeshii albaabku u jeeday buu tilmaamaya saxaxahu alalbaaniyu raximah allahu tacaala fi aladabi almufrad afarboqolkonton iyo kow raqamka oon waxaa bukhaari uun u deliishanaya guriga nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo xaasaskiisii yacnii guryihii ay deganaayeen buu rabaa muuqaal iyo sawir inuu ka bixiyo wabisanadi sanadka waxaa lagu wariyey maxamed ibn muqatil can cabdilaahi ibn lmubaarak qaal wuxuu yihi ahbaranaa caliyu bnu mascada can cabdilaahi aruumi cabdilaahi aruumi laa yucraf waa majhuul yani caliy bnu mascada baa wax ka wariya qaal wuxuu yihi dakhaltu waxaan u galay calaa ummi dalqin ummi dalqi haweenida la yidhaahdo iyaduna waa majhuuloo lama garanayo laa yucraf faqultu waxaan idhi maa aqsara maxaa ka gaaban saqfa beytika haada gurigaagan saanqaafkiisa iyo dadmadiisa maxaa ka gaaban qaalad waxay tidhi yaa bunaya wiilkaygiyo ina amiira almu'miniina amiirkii muminiinta cumar bni alkhadaabi ahaa kataba ilaya yacnii kataba wuu soo qoray ilaa cumaalihi shaqaalihiisiiba u soo qoray dadkii gobollada u joogay buu wareegto yacnii u soo qoray an laa tudiiluu inaydan dheerayn ha dheeraynina binaa'akum dhismayaashiinna ha dheeraynina fa inahu yani dheeraynta la dheereeyo dhismaha la dheereeyo min shari ayaamikum maalmihiinna kuwa ugu sharka badan waay maalmihiinna kuwa ugu shar badan waay macnaha waxaa weeye damiciinnii adduunyadaa badanaya mar kastoo damiciinna adduunyada iyo mamanaanta ruuxu adduunyada uu ku maman yahay ay badatana waxaa sii yaraanaya iimaankiisa ayaa daciifayo ku-xidhnaanta ilaahay uu ku xidhan yahay iyo xusuusta uu aakhiro ku leeyahay ayaa yaraanaysa walidaalika baa gaalada ilaahay markuu ka warramaya subxaana wa tacala wuxuu hi yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya wahum can alaakhirati hum qaafiluun noloshan adduunyada unbay maamulkeeda yaqaaniin laakiin aakhiro waa hilmaansan yihiin waa la yidhi subxana wa tacala xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jira dakarahu alxaafid fi tahdiib mujaladka saddexiyo tobnaad afar boqol sagaashan iyo saddex daciifada afar kun toddoba boqol sagaashan iyo sideed raqamkaasuu sheekh naasir cilada xadiiska lagu gelayaana waxa weye waa cabdulaahi alruumi oo majhuul ah iyo umu dalqin qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana sulaymaan ibnu xarbi alsadi qaala xadaana jariir ibnu xaasim can ilacmash sulaymaan ibni mihraan alacmash can salaam ibni shuraxbiil yacni salaam ibnu shuraxbiil can xabata ibni khaalidin wa sawaaء ibni khaalidin labadaas saxaabi anahumaa ataya annabiya sala اllahu calayh wasalam nebigay u tageen labadoodu walxaal huwa nebiguna yucaaliju yani markaa uu dhisayo xaa'idan darbi yucaaliju waxaa la yidhahdaa yani shayga marka la daweynayo macnaha marka waxaa laga cabirayaa darbigan yani duugoobay ee u baahan ribeerinka iyo dibhabaynta u baahan yani in la daweynayaa laga cabiray wahuwa yucaaliju yani isagoo dhisaya xaa'idan darbi aw binaa'an ama dhismo lahu isagoo u sugnaaday fa acaanaahu markaasay ugu kaalmeeyeen labadii saxaabi shaqadii bay nebi moxamed la qabteen xanaad baa fi zuhdi ku warinaya mujalladka koowaad afar boqol iyo toddobo bukhaarina masaadirtiisa kale wuxuu ku warinaya fi taariikh mujalladka saddexaad sagaashan iyo saddex waana daciifo afar boqol konton iyo saddex ayaa lagu daciifiyey daciifadana afar kun toddoba boqol sagaashan iyo sideed qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana aadam ibnu iyaas alcasqalaani qaala xadaana shucbat bn xajaaj alcataki can ismaaciil bni abi khaalidi can qays bni abi xaasim altaabiciy aljaliil laqiya yani casharata almubashariina biاljanna ayuu la kulmay qaala wuxuu yidhi dakhalnaa waxaan u galnay calaa khabaabin khabaab bni alarat saxaabiga la yidhaahdo oo min almuhaajiriina alawaliina ka mid ahaa nacuuduhu annagoo booqanaynaa yacnii siyaarada iyo ciyaadadu waxay ku kala duwan yihiin ciyaadada waxaynu nidhi waa marka ruuxa laga booqanayo jiro yacni marka hayse laga booqanayo dayib nacuuduhu annagoo booqanayna walxaal qad igtawaa uu isgubay sabca kayaatin toddoba gubniin yacni markaa uu isku gubay faqaala wuxuu yidhi inna asxaabanaa asxaabtayadii alladiina kuwaasoo salafuu hormaray mada way tageen walam tunqisuhum iyadoo aanay nusqaamin addunya adduunyadu aanay waxba ka nusqaamin saxaabadii hore muhaajiriinta ahaa ee raggii tegay ee badar iyo uxud iyo ku dhintay waxay tageen iyagoo adduunyadu aanay ajarkoodii waxba ka nusqaamin oo futuuxaadkan iyo noloshan dambe iyo isbeddelka nolosha ku yimi midna markaa aanay helin wuxuu marka ina asxaabanaa asxaabtayadii alladiina kuwaasoo salafu hormaray madda way tageen walam tunqisuhum iyadoo aanay nusqaamin addunya adduunyadu aanay nusqaamin wainaa annagana asabnaa waxaanu asiibnay waxaanu helnay maa shay laa najidu lahu aanan u helayn mawdican meel ila turaaba cara mooyaane annagana adduunyana lagu soo furayo xoolo inaanu ciidda hoosgelinoo ku aasno mooyaane meel kale aanan u helayn ayaa nagu soo furmay buuyi ma ujeedaa walowlaa haddii lala yahay ana sal alla aleh wasalam nebigu nahaana inuu naga reebay an nadcuwa bilmowti geeri inaanu ku ducaysanno haddaan nebi maxamed noo diidin gerida inaannu ku ducaysanno la dacowtu bihi waan ku ducaysan lahaa in ilaahay naftana dhaafiyo yacnii adduunyadan iyo fitantan markaa nagu timina aanu ka raysanno bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya muslimna kitaabu dikri buu ku warinaya raqamka saddexiyo tobnaad imaam axmedna mujaladka shanaad boqol iyo iyo toban raqamkaabuu ku warinaya bayhaqi fii sunan mujaladka labaad marxaladda marka la ogolyahay qofku inuu geerida ku ducaysto waa hal mar oo keliya oo waa marka ruuxu uu diintiisa fitno uga baqo markuu diintiisa fitno uga baqo inuu ku ducaysto waa la ogolyahay ama maraaxiisha kale lama ogola nebigu wuxuu yihi laa yatamaniyanna axadukum almowt midkiin yaanu geeri tamaniyin oo jeclaysanin lidurin nasala bihi dhibaato ku dhacday darteed yaanu u jeclaysanin imaa musii'an falacalahu yatuub bini aadamku laba unba u dhexeeyaa inuu yahay yacnii ruux xumaato samaynaya oo markaa xumaatadiisii ka toobadkeena ama inuu yahay yacnii ruux haddii ilaahay kuu ronayo wanaag samaynaya wa imaa muxsinan falacalahu yasdaadu fii ixsaanihi inuu ixsaankiisa sii siyato ambiyadana way tamaniyeeno nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh allaahuma fi rafiiqi alaclaa ilaahu rafiiqa sare i buu lahaa markii naftu ay ka baxaysa nebiyullaahi yuusuf markii boqortooyadii iyo mulkigii ay u dhammaystirantayna asaguna sidaasoo kale buu geerida u jeclaystay rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiis faadira asamaawaati waalard anta waliyii fi dunya waalaakhira tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin ayuu lahaa uma aataynaahu waannu u nimi maratan ukhraa mar kalaannu nimi saxaabigii oo caafimaadayoo ladnaaday walxaal huwa isaguna yebni uu dhisayo xaa'idan lahu darbi uu leeyahay guri uu leeyahay darbigiisa asagoo dhisaya faqaala wuxuu ihi ina almuslima ruuxa muslimka ah, yu'jaru waa laga ajar siiyaa fii kulli shayin shay kasta oo yunfiquhu uu nafaqeeyo wax kastoo ilaahay dartii uu u nafaqeeyo u bixiyo oo gacantiisa uu ka bixiyo ajar iyo abaal baa laga siiyaa ruuxa muminka ilaa fii shayin shay mooyaane yajcaluhu uu ka yeelo fi turaabi carada uu ka yeelo waxaa ciid uu ku dhisayo ama eh, mxuu ahaa eh, laamayeeri iyo jaajuur iyo mxuu aha caro uu ku dhisayo waxa weeye wax ajara yani kama helayo ayuu saxaabigu leeyahay radia allaahu canhu dhaxanta un dee inaad ka dugsato oo berye ku noolaato oo waa laga yaabaa laakiin waxyaabaha kale ee ruuxa bini aadamkahi wuxuu leeyahay waxa weeye gaar ahaan ruuxa muslimka waa wixii aakhire oo ilaahay dartii uusii horumarsaday xoolahaagu waa xoolaha aada aakhiro bangiga aakhiro sii dhigata wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah xadiiska suyuudi baa filjaamici saqiir ku wariyey qolaaaayoabanina saxiixadan abakunsieedqosoddoniyoaana xadiis saxiixa qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa camar xadaanaa cumar bnu xafsin qaala xadaanii abi waa xafsun ibni qiyaas qaala xadaana alacmash sulaymaan bnu hihraan alacmash qaala xadaana abu safar waa saciid ibnu yaxmud can cabdilaahi ibni camrin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi mara nebiyu sal alla aleh wasalam yacnii nebigaa soo maray wa ana anigoo uslixu hagaajinaya khusan lanaa cadhiish annaga noo sugnaaday khusiga waxaa la yidhaahdaa yacnii guriga laga sameeyo qasabka haddii ilaahay ku iyo qoryaha laga sameeyo ee dhexdiisu ay daldalooshaa la yidhahda tirmidi fii jaamicihi isaga ku fasirayo wuxuu leeyahay waalkhusu beytun yucmalu min alkhashabi waalqasab waa guri laga sameeyo qoryaha iyo yacni markaa qasabka laga sameeyo waa cariishkaas un marka ilan qasabka marka ama qoryaha laga sameeyo cariishka marka qoryaha laga sameeyo dhexdooda waxaa lagu buuxiyaa daldaloolada dhoobaa lagu buuxiyaa khusan lanaa cariish yacni annaga noo sugnaaday anuu hagaajinaya faqaala wuxuu yidhi maa haadaakani muxuu yahay qultu waxaan idhi uslixu waxaan hagaajinayaa waxaan ka shaqaynayaa khusanaa yaa rasuula allah cariishkayagaan ka shaqaynaya rasuulka ilaahiow faqaala wuxuu idhi almru asracu min dalika alamru amarka waa qiyaamada iyo saacadda dhicitaankeedu yacni asracu min dalika intaa waa ka degdeg badan yahay waata ilah leeya subxaana wa tacaala wamaa amru saacati ilaa ka lamxin bilbasari ow huwa saacadda qiyaame dhicitaankeedu ma ahaanin ilaa ilbiriqsi il inta laysku qabto ama waaba ka dhow yahay nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi bucistu ana wasaacatu ka haatayn waxaa laysoo bixiyey anigiiyo saacaddu annagoo tartamayna oo sidaasoo kale ah alamru arrinku yacnii asracu waa ka degdeg badan yahay min dalika arrinkaas riwaayadda ibnu maaja maa ara alamra ilaa asracu min dalika arrinka wax kale u arki maayo ilaa intaa inuu ka degdeg badan yahy baan u arka abu daauud baa fii sunanihi ku warinaya tirmidi fii jaamicihi imaam axmed fii musnadihi raqamka ah ibn xibbaana fii saxiixi mijalka toddobaad adabulmufradka ayuu ku saxiix yeelay sheekh naasir yani afar kun shan boqol afar boqol iyo konton iyo lix raqamka qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu lmaskani alwaasic wuxuu baabu yahay wixii ku yimi adduunyadii maadaama laguu soo caayey guri waasaca ma la samaysan karaayo ma bannaan yahay mise ma bannaana in la samaysan karo inaa iyadana dhib lahayn xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn wa qabiisata ibnu cuqba qaala waxay yihi xadaanaa sufyaan athawri can xabiib bni abi haabitin can xumayl bni cabdiraxmaan can naafici bni cabdilxaaris can nebiyi sal alla aleh wasalam qaala wuxuu idhi min sacaadati almar'i ruuxa liibaantiisa waxaa ka mid ah ayaankiisa iyo nasiibkiisa waxaa ka mid ah almaskanu alwaasicu guri waasica yacni marka inuu helo iyo waljaaru saalixu iyo deris wanaagsan iyo walmarkabu alhanii iyo gaadiid la fuulo oo wanaagsan inuu helo guriga waasaca riwaaya kala tilmaamayso waddaaru takuunu waasicatan kaiirat lmaraafiq daartu waxay waasac noqonaysaa marka ay maraafiqdeeda iyo meelaha lagu nastaa haddii ilaahay kuu ron yahay yacni markaa ay badan tahay oo ilmihii iyo islaantii iyo martidii iyo yacni intaa waxa laga hadlayaa waasaca laga hadlaya waa kaase meelahan dhirta iyo fiyoore lagu beero oo ka sii jeedaa iyo laba fadhi buu leeyahay iyo kanu leeyahay iyo hurdadiisu waa saddex qaybood iyo waxaas waa taraf waa wax iska maalayacni laakiin uun guri aan cidhiidh ahayn oo waasac ahayn nebigu salawatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu yihi min sacaadati lmari riwaayo kale wuxuu ku leeyahay alaasatun min asacaada wa alaasatun min ashaqaawa saddex liibaantay ka mid tahay dhanka adduunyada marka loo eego weeye saddexna shaqaawada iyo nasiib darada iyo cayaan daraday ka mid tahay xadiiskaasina saddexdan oo kale tilmaamay waxaa ku jirtay almar'atu saalixa waljaaru saalix deriska wanaagsan iyo haweenayda wanaagsan deriska xunna dee waynu soo marnay axaadiis badan baynu ku soo marno nebigu ilaahay buu ka magangeli jiray allaahuma innii acuudu bika min jaari suu ilaahay waxaan kaa magangelayaa jaarka xun baan kaa magangelayaa oo fii daari lmuqaamati daarta nagaadiga iyo magaalada igula dirsa maxaa yeelay fa ina jaara albaadiya yataxawalu reerbaadiyu hadduu kugu xumaado waad ka guuri laakiin jaarka magaaladu deriskaaga gurigu isugu kiindhinsan yahay haddee ma kala guuri kartaan waad ku dhib mudanaysa shan shay oo ilaahay uu ka magan galay nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh buu ka mid ahaa allahuma innii acuudu bika min jaari suu ilaahay u deris xun baan kaa magan gelaya wa min waladin yakuunu calaya rabban ilmo aniga rabbi ii noqdo sayid ii noqdo i hogaamiyana waan kaa magangeli wa min maalin yakuunu calaya cadaaban xoolo aniga cadaab igu noqdana waan kaa magangeli wa min khaliilin maakirin caynuhu taraanii wa qalbuhu yarcaanii yacni kaana waan kaa magangelayaa idaa ra'aa xasanatan dafinaha wa idaa ra'aa sayi'atan adaacaha qaala alimaam raximah llahu taala xadiidka imaam axmed baa fi lmusnad ku warinay daxaawi fii sharci macaani ilasaar cabdi ibni xumayd saxiixada aqamka baabu man itakhada alquraf wuxuu baab yahay ruuxii qurfooyin iyo qolal samaysta xadaanaa muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa daxaak ibnu nibraas abulxasan aljahdami waa matruuk alxadiid can saabit bni aslam albunani anahu kaana wuxuu ahaa maca anas ibni maalikin anas ibni maalik buu la jirkiisa ahaa bizaawiyati zaawiya meeshaliya zaawiya waxaa weeye waa ismu mowdicin waa meel magaceed waa meel magaceed yacnii fowqa qurfatin lahu yacnii qol uu leeyahay dushiisa ayay saarnaayeen ay wax ka eegayeen fa samica alaadaana aadaankii buu maqlay anas ibnu maalik fa nasala wuu soo degay wa aniguna waan soo degay faqaraba fi lkhuda tallaabadiibuu isku dhoweeyey tallaabaduu isku dhoweeyey maxaa laga wadaa aadaankii markii la maqlay ee meeshii ay ka soo degeen yacnii taabicigu wuxuu rabay in saxaabigu uu tooreeyo oo salaadda u dheereeyo asna tartiibtiisu u socda faqaaraba alkhuda tallaabaduu isku dhoweeyey labadii tallaabo intuu isku dhoweeyey tallaabaduu kala furayna waxa weye waa dee socodkiibuu dheereeyey waa faqaal wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca zayd bni haabitin saxaabigaasaan famashaa biya haadihi almishya wuxuu ila socday socodkan hadda aan idinla soconayo ayuu sidaa tartiibta ah buu ila socday wa qaala wuxuu yidhi atadrii ma garanaysaa lima facaltu bika yacni sidaa waxaan u sameeyey ma garanaysa fa ina nebiya sala allah aleh wasalam nebiga ayaa mashaa biya almishya socodkanuu ila socday nebigu salawaatu wasalaamu caleyh wa qaala wuxuu yidhi atadrii ma garanaysaa lima mashaytu bika yacnii socodkan sababtan kuula socday tartiibta qoltu waxaan idhi allaahu warasuuluhu aclam ilaahiyo rasuulkiisaa garanaya qaala wuxuu idhi liyaksura inuu bato darteed cadadu khudaana tallaabooyinkeenna cadadkooda iyo tiradooda fii dalabi salaati salaadda aan u soconno salaadda aan u soconno ilaan tallaabada horena dembi baa lagaaga dhaafay tan dambena darajaa lagugu koryeeliye socodka iyo tallaabada aan u tallaabaynayno salaadda inuu bataan rabaa haddii tallaabadii la yareeyo marka socodkii tallaabadii way badanaysaa soo maa laakiin haddaad cagta furto waxaaba laga yaabaa toban tallaabo inaad ku gaadho masaajidkii inaad ku gaadho xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jiro cilada lagu daciifinaya waxa weye waa daxaak ibnu nibras abulxasan aynu nidhi waa matruuk lxadiis dabaraani baa filkabiir ku warinaya mujaladka shanaad boqol iyo toddobiyo toban ibnu cadiyi filkaamil mujaladka afraad dacafahu lalbaaniyo filadab afar boqol konton iyo sideed yacnii saxiixu tarqiib wa tarhiibka qeybta uu daciifka ana daciifu tarqiib wa tarhiib mujaladka koowaad boqoltoddobyaawaxaase ka sugan nebigeenna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiiska dabaraani fii saqiir uu ku warinayo man kharaja min beytihi mutadahiran ruuxii gurigiisa ka soo baxa isagoo soo weyse qaatay maaha inuu masaajidka weyse soo doonto isagoo soo weyse qaatay ilaa salaatin baxay faajruhu ajarkiisu waxaa weeye ka ajri alxaaji almuxrim sidii xaaji xajkii xarmaday oo kale yacnii ajarkiisoo kaleu helaya waman kharaja ilaa tasbiixi duxaa salaadii duxada ee barqinkii la tukan jiray ruuxii u soo baxayna oo laa yansibuhu aanay soo saarin ilaa iyaahu salaadda mooyaane fa ajruhu waxa weeye ka ajri alcumrati waa cumro ajarkeedoo kaleu leeyahay nabigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wasalaatun calaa isri salaa salaad yacnii salaad gadaasheed la tukado adoo weyse qabaad salaad tukatay salaaddii kalead ku sugtay laa laqwa baynahumaa wax laqwiyana aanay u dhaxayn kitaabun fi lciliyiin yacnii kitaab waxaa lagu qorayaa ciliyiinta inaad ka mid tahay baa yacnii liiskaasaa lagugu darayaa saxiixu ljaamici saqiir laba kun iyo sagaashan iyo kow raqamka saxiixu abi daawuudna shan boqol sagaashan iyo toddoba masaajidkao marka la soo aado oo niyadda ruuxa uu ku hayo abaalkaas bay leedahay bal toddobada ilaahay subxaanahu wa tacaala hooskiisa yacnii carshigiisa hooskiisa uu hadhiyo maalinka qiyaamadaee khalaa'iqdu ay yacni dhiban yihiin waxaa ka mid a ah, warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid nin qalbigiisu mar walba uu ku xidhan yahay masaajidka uu ku xidhan yahay toddobada ilaahay hooskiisa hadhiyuu ka mid yahay baabu naqshi lbunyaani wuxuu baabu yahay guryihii in la nashqadeeyo la xarxardho iyo wixii ku soo arooray xadaثna cabdالرaxmaan bn yunis qala xadaثna mxamed bn abi lfudayk qala xadaثanii cabdullahi bn abi yaxya can ibni abi hindin ibn abi hindi waa saciid bn abi hindin mowla samura ibn jundub hiqat lahu axaadiiثu صaalixa can abi hurayrata can الnabiy sal اllah alيه wasalam qaala wuxuu uhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaame dhici mayso xataa yanbaniya annaasu dadku ilaa ay dhistaan buyuutan guryo guryahaasoo yushabbihuunaha ay ku shabahayaan bilmaraaxili yacnii kooraha ay ku shabbahayaan maraaxil waa kooraha maraaxil waxaa kaloo la yidhaahdaa go'yaal diildiilnimo leh oo dhanka yeman laga keeni jiray alburuud alyamaniya ayaa la yidhahdaa maraaxil ayb waa darbun min buruudi alyaman waxaa loo jeedaa marka naqshadda iyo xararhka ay ku samaynayaan iyo sida ay u qurqurxinayaan ilaa marxaladaasoo kale la gaadho qiyaamuhu dhici maayo waana maraaxiisha dee hadda aynu ku sugannahay wa xadiisku marka waa xadiis saxiixa sheekh naasir wuxuu leeyah qultu wahada sanadu saxiix rijaaluhu kulluhum siqaat rijaalu lbukhaariyi fii saxiixihi kayra cabdillaahi ibnu yaxya wa huwa cabdulaahi cabdulaahi ibnu maxamed ibni abi yaxya alaslami wa huwa siqatun saxiixada qaala ibraahiimu ibraahim wuxuu yihi waa ibraahim ibnu mundir alkhuzaa alxisaami oo shuyuukhda bukhaari ka mid a yacnii waxaa loo jeedaa asiyaaba almukhadada maraaxiisha ayuu kuu fasirayaayo asiyaaba dharka ayaa loo jeedaa almukhadada liidliidka iyo diildiilimahale qala alimaamu raximah اllahu tacala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qala xadaana abu cawaana wadaxi bnu cabdillaahi alyashkuri qala xadaana cabdulmalik ibnu cumayrin can waraad katibi muqiira muqiira kaatibkiisii ah qaala wuxuu yihi kataba mucaawiyatu ila almuqiira mucaawiya ibnu abi sufyaan baa warqad wuxuu u soo qoray muqiira ibnu shucba saxaabiga wuxuu yidhi uktub ilaya ii soo qor maa samicta min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wixii nebi maxamed aad ka maqashay ee xadiisa ii soo qor fakataba ilayhi wuxuu u qoray ina nebiya allaahi sal alla aleyh wasalam nebiga ilaahay kaana wuxuu a yaquulu ku yidhaahda fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda wuxuu odhanayay laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alle mooyaane waxdahu waa keligii sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa cidna lama wadaagto cibaadadiisa iyo xaqiisana cid lama wadaagto laa shariika lahu wax lagu lamaaniyaa uma sugnaanin lahu waxaa u sugnaaday alle oo uu leeyahay almulku boqortooyo iyo maamul buu leeyahay walahu wuxuu leeyahay alxamdu mahad iyo ammaan buu leeyahay wa huwa allena calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun alla awoodo wey allaahuma allahayow laa maanica ciddiidaa ma jirto lima acdayta waxaad bixisay waxaad bini aadamka ugu deeqday khasnadahaaga iyo kaydkaagana aad adigu uga hibaysay ruux is karaa ma jiro walaa mucdiya cid bixinaysaana ma jirto lima manacta wixii aad mancisay wixii ilaahay subxaana watacaala kaa manciyey cid kuu hibaynaysaa ma jirto walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi midka xoolaha u saaxiibka minka xaggaaga aljaddu xoolihiisa iyo dheefta uu haystaa xaggaaga waxba kama tarayso wa kataba ilayhi wuxuu u soo qoray inahu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kana wuxuu ahaa yanhaa mid reeba can qiila waqaala yacnii wuu yidhi iyo waa la yidhi waa alaabta fadhi wa kasrati su'aali iyo su'aalaha faraha badan ee maalayacniga iyo wa idaacati almaali xoolaha in la dayaco wa kaana wuxuu aha nebigu sala wa aleh wasalam yanhaa mid reeba can cuquuqi alummahaati hooyooyinka in caaq lagu noqdo wawa'di albanaati iyo gabdhaha in la aaso la xabaalduugo ayuu reebi jiray nebigu salawatullahi wasalaamu calayh tan dambe waa caadaad iyo dhaqan ka mida dhaqamadii yacni marka jaahiliga ka mida oo ilaahay subxaana wa tacaala dee qur-aankana waa ku tilmaamay walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin naxnu narsuqukum wa iyaahum caruurtiinna faqri hawdilina iyaga iyo idinkaba annagaa idin irsaaqayna wamaa min daabatin fi اlardi ila cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin ilmahan mustaqbalkiisa iyo wuxuu mudanayo iyo wuxuu quudanayo ilaahii ku abuuray uurka hooyada iyo ilmogaleenka iyo minka ku abuuray ilaahaasaa irsaaqaya subxaana wa tacaala ayin min daabatin laa taxmilu risqaha allahu yarsuquha waiyaakum marka gabdhahay aasi jireen dhaqankooda wuxuu ahaa gabadhu waxbadna tari mayso oo goob iyo yani meel gelgelin oo dagaal uu ka dhacay oo rag isku galay hiilka ay kuu hiilaysaa waxay yidhaahdeen nasruhaa buka waa oohin tolaahi hebel miyaa la dilay hebel baa dhintay unbay ku taribi sidoo kale hadday sii noolaatana fadeexad unbay kuu soo jiidi saa darteed waa in laga takhalusaabee nolosha lagaga takhalus dhaqankaas foosha xun ee ilmahoodii iyo dheecaankoodii ay ku aasayeenee caqlixumada iyo diin la'aanta ku salaysan ayaa nebigu la dagaalamaya wuxuu nebigu yidhi laa takrahu lbanaat fa inahunna almu'nisaatu alghaaliyaat gabdhaha necbaysaninu ha karaahiyeysanina maxaa yeelay gabdhuhu waa wehel fiican oo aad u qaaliya buu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh ayb raggii waagii hore ku farxi jiray ma yaa wiil baa kuu dhashay ya gabadh baa kuu dhalatay ka nixi jira soomaalida mogta dhaqankaasi uu soo dhuuntae dhaqanka wiil jacaylka iyo gabdho nacaybka gabadh baa kuu dhalatay marka la yidhaahdo qandhadu qaban jirtay markii la burburay ee yani marka la jabay ee la waayey wiil naxariisba laga waayey ee gabdhihii ay u baxsadeen bay ogaadeen naxariista gabdhuhu ay leeyihin nebigu wuxuu yidhi laa takrahu اlbanaat fainahuna almu'nisaat alghaaliyaat waa wehel fiicane gabdhaha karaahiyeysanina buu yidhi nebigu salawatu wasalaamu caleyh ee saxiixada dabaraani baa filkabiir ku warinaya saxiixada saddex kun laba boqol iyo lix xadaanaa aadam ibnu iyaas wawa'di lbanaati gabdhaha in la aaso iyo wamancin diidmo iyo wahaatin keen inaad aduguna waxaaga diiddo oo nin gacantiisu xidhan yahay ay noqoto dadkana aad tidhaahdo wixiina keena lama yaqaano islaamku wuxuu yaqaanaa waxa la yidhahda tabaadul in wax la ysku beddesho in wax laysku bedeshuu yaqaanaayo ilaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xataa hadiyadda ruuxu uu waxu hadiyeeyo nebigu waa ka abaalgudi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inaad intaa jeebka iska sii geshato tiraa jasaaka allaahu maaha dhaqankaasi maaha dhaqan la yaqaano maaha wa mancin diidmo iyo wahaatinkeen xadiiska bukhaari baa fi saxiixii ku warinaya uuna inoo soo hormaray inoogu soo hormaray imaam muslimna waa warinaya ibnu khusayme iyo keyrkood xadaanaa aadam ibnu iyaas alcasqalaani qaala xadaanaa ibni abi di'bin waa moxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi di'bin can saciid almaqburi waa saciid ibni abi saciid almaqburi can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu sal alla alay waslem nebigu wuxuu yidhi lan yunjiya badbaadin maayo samata bixin maayo axadan ruuxoo minkum idinka idinka mida ah. camaluhu camalkiisu badbaadin maayo qaaluu waxay yidhahdeen walaa anta yaa rasuula allah maxataa adiga rasuulka ilaahay oo adigana camalkaaga ku badbaadi maysid miyaa qaala wuxuu idhi walaa ana xataa anigu walaa anigu xataa ku badbaadi maayo ilaa an yataqamadanii allaahu inuu ilaahay idhex geliyo oo uu idhex tiimbiyo minhu biraxmati naxariis xaggiisa ka ahaatay mooyaane camalku waa sabab sababtuna waxay ku xidhan tahay inuu ilaahay ka aqbalo miyaadaynu ognahay salaadda iyo cibaadaadka iyo waajibaadka aynu samaynayno in laynaga aqbalayo in kale miyaynu ognahay soo masle xagga ilahay ku xidhan ma innamaa yataqabalu allaahu min almuttaqiin ilaa salafka qaarkood ka yidhaahdeen haddaan ogaan lahaa hal ragco in layga aqbalay yacnii hal ragco oo keliya in layga aqbalay haddaan ogaan lahaa ilaahay baan u shukray ilaah subxaana wa tacaala fasadiduu toosnaada baa nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waqaaribuu dhadhoweeya camalka waqduu kallaha cibaadadii iyo daacadii alla ku xidhnaantee wa ruuxuu yacnii caraaba buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wastaciinuu kaalmaysta wa shay-un shay kaalmaysta min aduljati guura ah habeenkii salaatuleylkii cishihii maqhribkii yacnii waa wixii guuro ku xidhnaa xasarkii iyo hadii ilaahay kuray waa wixii caraabo ku xidhnaa subixii haddii ilaahay kuray waa wixii kalahaad ku xidhnaa nebigu wuxuu yidhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh wa shay-un shay kaalmaysta min adduljati guura waalqasda ee ilsimu laasima alqasda dhexdhexaadka laasima alqasda dhexdhexaadka laasima tabluqu waad gaadhaysaan yoolkii iyo ujeeddadii hadafkii aad lahaydeen waad gaadhaysaane dhexdhexaadka laasima dhexdhexaadkuna wuxuu udhexeeyaa bayna alquluwi waataqsiir wakadalika jacalnaakum ummatan wasada litakunuu shuhada'a cala annaasi wayakuuna arasuulu calaykum shahiida diin ullaahi bayna alghaali waljaafi canhu diinta ilahay waxay udhexaysaa ruux ka gaabinaya iyo ruux haddii ilaahay kuu ron yahay yani ku xadgudbaya baab rifqi turitaankiibu baabu yahay xadiiska bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaam axmedna fii musnadihi mujaladka labaad baab rifqi turitaankii buu baabu yahay xadaana cabdاlcasiis بن cabdilaah qaala xadaana ibrahim bnu sacd bnu yacquub can ibni shihaabin mxamed bn muslim bn shihaab suhri can curwata bni zubayrin can caaisha sawji nebiyi sala allah aleh wasalam caaisha sawjadii nebiga waxaa laga wariyey qaalad waxay tihi dakhala rahdun min alyahuud rahdigu waa jamaaco jamaaco yuhuudda ka midaa ah soo galay calaa rasuuli illahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahay ba soo rahdiga waxaa la yidhahdaa ma duuna alcashara toban wixii ka yar baa la yidhahda ka sokeeya sagaal iyo wixii la a ah, iyo wixii ka sokeeya yacnii waxay yidhahdaan laa waaxida lahu min lafdihi faqaaluu waxay yidhaahdeen assaamu calaykum geeriyo dushiinna ha ahaato qoyskii nebi maxamed ayay habaarayaan waxay yidhahdeen assaamu calaykum geeriyo dushiinna ha ahaato qaalat caaishatu waxay tidhi fafahimtuhaa waan fahmay warkoodii baan fahmay faqultu waxaan idhi calaykum asaamu wallacna dushiinna geeri iyo lacanadiba dushiinna ha ku dhacdo qaalad waxay tihi faqaala rasuulu lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahi ba wuxuu yidhi mahlan yaa caaisha caaishay tartiibso balukaadi tartiibso in allaha alle subxaanah watacaala yuxibu wuxuu jecel yahay alrifqa tudhitaankuu jecel yahay ruuxu inuu ruux degan oo naxariis leh oo tudha oo wax walba ka fiirsada inuu yahay fi lmri kullihi arrinka dhammaanti faqultu waxaan idhi yaa rasuula rasuulka ilaahay ow awalam tasmac maa qaaluu oo miyaadan maqal waxay ku yidhaahdeen caaisha waxay mooday nebigu inaanu fahmin warkooda qaala rasuulu lahi sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi qad qultu waxaan idhi wacalaykum dushiina maxay ka dhigantaha wacalaykum haddee waxaa tiriba lagu yiri waayo waxaa tiriba nacalad iyo waxaad sheegteen iyo geeri baad sheegteen dushiinna ha ahaato wacalaykum dayib intaasuu ugu soo koobay nebigu salawatullahi wasalaam caleh waataynu soo marnay xadiiskan hore u soo marnayoo riwaayo kale siyaadaha kale ku jirta oo ahayd aniga waa la ii aqbalayaa habaarka aan habaaro laakiin ayagu habaarka ayna habaaraan naloo aqbali maayo soomaynaan soo marin arday waxaa ugu dhib badan baa waa soo marna ayib bukhaari baa fii saxiixii xadiiska ku warinaya imaam muslim kitaab salaam buu ku warinaya raqamka tobnaad nasaa-i fii sunani kubraa mujaladka afraad boqol iyo saddex raqamkaabuu ku warinaya axmed iyo ibnxibaan iyo keyrkoodna way warinaya waxaa laga qaadanaya dhaqankii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyo akhlaaqda iyo rifqiga ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala xadaanaa musadad ibnu musarad qaala xadaanaa abu cawaana wadaxi bni cabdilaahi alyashkuri can ilacmash can tamiim ibni salma can cabdiraxmaan bni hilaalin can jariir bni cabdillaah qaala wuxuu yihi qaala rasuulu ullahi sal allau aleh wasalam man yuxram irifqa turitaanka ruuxii laga xarimo yuxram ilkhayra khayrkaa laga xarimayo ruuxaan turid iyo naxariis lahayn iyo dulqaad waa ruux khayrkii yani qeybtii iyo nasiibkii uu ku lahaa laga qadiyey wahay wa ficlan barbaaridda soomaalida iyo dhaqankeenna inay ka mid tahay yacnii masalo walba iyo qof kastoo aada isqabataan meesha ugu adag in laga istaago laakiin dulqaadka iyo turidda iyo sabirka iyo musaamaxada iyo waxyaabo khaladaadka inaad indhaha ka qarsato iyo waxaasoo dhani dhaqankeenna kama mid ah waa in marka ruuxu dhaqamada jaahiliga marka islaamka aan ku salaysnayn inuu dhaqankiisa ku jeegareeyo islaamka uu ku jeegareeyo nusuustan laynagu akhriyayo hadalkan laynagu akhrinayaa waa qeyb waxyigii ka mid ah nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa imaamu muslim baa fii saxiixii ku warinay kitaabu lbiri wasila raqamka siddeetan iyo shanaad xadaanaa moxamed ibnu kasiir alcabdi qaala ahbaranaa shucba can ilacmashi milahu shucba marka wuxuu mutaabacaynayaa abu cawaana ayuu mutaabacaynaya xadaana cabdulaahi bn muxamed qaala xadaana ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyayna can camr bni dinaar almakiyi can ibni abi mulayka cabdilaahi bni abi mulayka can yacla ibni mamlak yacla ibnu mamlak calaa wasni jacfar can ummi dardaa can abi dardaa can اnabiyi sal اllau alيh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man ucdiya ruuxii la siiyo xaduhu nasiibkiisa dheeftiisa la siiyo min arifqi turitaanka laga siiyo faqad ucdiya waxaa la siiyey xaduhu nasiibkiisa iyo dheeftiisii uu ku lahaa min alkhayri khayrka waman xurima ruuxii laga xarimo laga qadiyo xaduhu nasiibkiisa min arifqi turidda io uu ku lahaa faqad xurima waxaa laga xarimay oo laga qadiyey xaduhu min alkhayri yacni nasiibkiisi iyo dheeftiisii khayrka uu ku lahaa afdalu shayin shay midka shayin shay midka ugu culus fii miisaani lmumini muminka miisaankiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame xusnu اlkhuluqi waa dabeecadda wanaagsan waina allaha le subxaana wa tacaala layubqidu wuu u cadhoodaa alfaaxisha midka afka xun yacnii ee afxumada marka iska doondoona albadiyi ee carabka dheer faaxishka waxaa weeye waa ruuxa yacnii ay dhaqan u ama ha laguu qoslu isleeyahay oo bulshadu ha kuu qosasho oo yacnii ama waxa weeye dhaqan xumadan iyo afxumadan baaba waxay u noqotay siimaad iyo calaamad u noqotay albadiyi ama albadii riwaayo kale siday tilmaamaysa riwaayadana albadiyi bay leedahay carabka dheer tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya bayhaqi fii sunan mujaladka tobnaad ibn abi shayba fi lmusanaf mujaladka shanaad laba boqol iyo sagaal yani صaxaxu اlalbaniyu yani fi صaxiixa lix boqol soddon iyo sideed xadaثna cabdullaahi ibn cabdilwahaab qaala xadaثanii abu bakr ibn naaficin wasmuhu abu bakr mowla sayd bn اlkhadaab qaala wuxuu yihi samictu moxamed ibn abi bakr ibni camr ibni xasmin baan maqlay qaalat camratu camra waxay tidhi qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi qaala nebiyu sal اllah alيh wasalam nebigu wuxuu yihi aqiiluu iska dhaafa yani hay-aadka kuwa u saaxiibka alhay-a waxaa weeye yani waa almarxala walxaala waa ruuxu xaaladda iyo marxalada uu ku sugan yahay baa hay-a layidhaah marka waa dadka muuqaalkooda sharaftu ay ka muuqato aqiilu iska dhaafa dawil hay-aati sharafta kuwa u saaxiibka casaraatihim simbirirxasooyinkooda iyo gefkooda dembiga ay galaan iska dhaafa dayib maxaa loo jeedaa waa wixii xuduudda ka sokeeya wixii xuduudda ka sokeeya ruuxa muru'adiisa iyo shakhsiyaddiisu ayaan lagu aqoonin xumaato lagu aqoonin hadday mar yacni intuu gefo bini aadamku waa gefaaya xoogaa simbiriro xasho ay ka dhacdo xaakimkii muslimiinta iyo dowladdii muslimiinta la leeyahy iska cafiya ilaa qofkan qof dhaqankaa lagu yaqaanin ah amaa wixii xuduud ah hadday maxkamadda iyo xaakimka soo gaadho haddee xaakimku ma cafiyi karo laakiin qofku markuu xadgalo wuxuu leeyahay inuu isasturo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu u toobad keeno oo isaga iyo rabbigii ay ka dhaxayso aqiiluu iska dhaafa baa nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dawil hay-aati dadka sharafta u saaxiibka casaraatihim simirarxooyinkoodii iyo gefafkoodii u dhaafa buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu alayhi alhay-a waxaa la yidhaahdaa man lam yadhar minhu riiba man lam yadhar minhu riiba qofkan shaki aanu ka daahirin macaasidan iyo gefkanna aan lagu aqoonin muuqaal xun iyo siiro xunna aan lahayn ayaa la yidhahdaa xadiiska abu daawuud baa fii sunani ku warinaya aarkunadexboqoliyotodobaataniyoshannasaai fii sunani kubraa toddobakunsaddexboqolsagaashaniyossaddeximaam axmedna fii musnadihi mujaladka lixaad boqolsideetan iyo labo ibnu xibaan fii saxiixi mujaladka koowaad laba boqolsagaashan iyo lix saxiixada lix boqolsoddon iyo sideed shucayb arnauudna isagana wuu saxiix yeelay sunan abi daauud yani ayuu ku saxiix yeelay mujaladka lixaad waxaa laga qaadanayaa marka bulshada muslimiinta ahi yani dabaqadaha iyo heerarka ay kala leedahay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana alkhadaaniyu axmed bnu cubayd illaah qaala xadaana kasiir bn abi kasiirin qaala xadaana haabit ibnu anas albunani haabit ibnu aslam albunani can anas bni maliki can اnabiyi sal اllah alيh wasalam qaala wuxuu ihi laa yakuunu ma ahaado alkhurqu jahliga iyo dabeecad xumadu ma ahaadaan fii shayin shay ilaa shaanahu waa xumeeyaa wa ina allaha alle subxaana wa tacaala rafiiqun alla tudhid badan weeye yuxibu wuxuu jecel yahay alrifqa tulitaankuu jecel yahay ismi min asmaa illaahi ka ayaa yani asmaadiisa ka mida waa rafiiq sifadaa rifqiga iyo tulidana alle tilmaan bay u tahay uu jecel yahay laa yakuunu ma ahaado alkhurqu jahliga iyo xumadu fii shayin shay ma ahaadaan ilaa shaanahu wuu xumeeyo haddii qofka dabeecadda xun alle subxaanah wa tacaala iska badaayay khalqigu xataa ma jecla ruuxa dabeecadda xun qalqigu xataa ma jecla bini aadamku waxay ku wada socdaan dabeecadda iyo akhlaaqda iyo deganaantaay ku wada socdaan walidaalika marka soomaalida murtideeda waxaa ka mid inay yidhaahdeen dabeecaddu diinta waa ka badh soo maa dabeecaddu diinta waa ka badh waxaad arkaysaa qofkii iltisaamkii waa ka muuqdaa garh buu leeyahay khamiis buu sitaa hadduu doono waa xaafid hadduu doono waa sheekh hadduu doono waa kan haddana mucaamalaad iyo dhaqan markuu idin dhex maro wuxuun ay idin dhex maraan waxaad is leedahay waxaa ka dhaqan fiican yacnii wiilka maryaankaee bannaanka taagan baa ka dhaqan fiican baad is leedahay marka khuluqa iyo dabeecaddu waa shay la doonayo ruuxu wixii ilaahay subxaana wa tacaala siiye u hibeeyeyna waa baab wixii kalena inuu kasbado oo iska doono akhlaaqdiisa hagaajiyo la doonayo tirmidi iyo ibnu maaja warinaya adab lmufrad afar boqol lixdan iyo lix ayuu ku saxiix yeelay sheekh naasir raximah اllahu tacaala xadaثna cmr bn marsuuqin qaala ahbarna shucba can qataadata bni dicamata saduusi samictu cabdilaahi bni abi cutba ayaan maqlay yuxadisu isagoo xadiiska ka tebinaya can abi saciid alkhudri qaala wuxuu yihi kaana rasuulu lahi sal اllau alيh wasalam rasuulka ileh wuxuu ahaa ashadda xayaa'an yani mid ka xishood badan buu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh min alcadaraa'i gabadh yar oo fii khidriha ila xidhkeedii ku jirta carabtu waxay samayn jireen gabadhu marka gabadhnimadu ay ka muuqato shaqada iyo xilkaa laga fadhiisin jiro meel gaara oo sitriya loo samayn jiray wa kaana wuxuu ahaa nebigu salawaatu wasalaamu caleyh idaa kariha shay-an shay markuu necbaysto carafnaahu waanu garanaynay yani fii wejhihi wejigiisaanu ka garan jirnay hadduu nebigu shay uu necbaysto shaygaa wejigiisaanu ka garan jirnay nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya baabu man lam yuwaajih innaasa alcitaaba muslimna kitaabu alfadaa'il buu ku warinaya xadiiskaa hore qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa axmed ibnu yuunas qaala xadaanaa suhayr ibnu mucaawiya can qaabuus ibni abi dibyaan ana abaahu abu dibyaan waa xusein ibnu xadasahu wuxuu u sheegay can ibni cabaasin cabdullaahi ibni cabaas wuxuu uga sheegay can اnebiyi sala allahu aleyh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi alhadyu saalixu dhaqanka wanaagsan iyo wasamtu iyo suluuga wanaagsani iyo waliqtisaadu dhexdhexaysiga jus-un qayb weeye min sabciina jus-an min annubuwa toddobaatan qaybood oo nebinimada ka mid a ah macnaha akhlaaqdii iyo dhaqankii nebiyada lagu yaqaanay ah hadyiga waxaa la yidhaahdaa hadyu rajuli wa xaaluhu wa madhabuh ruuxa hadyigiisa marka laga sheekaynayo walidaalika selafku waxay odhan jireen ruuxa intaanaan yacnii shiikha aanaan u iman waxaanu eegi jirnay hadyigiisa iyo samtigiisa aanu eegi jirnay macnaha suluuggiisa iyo dhaqankiisa ayaa darsi noo ah alhadyu saalixu dhaqanka wanaagsan iyo wasamtu yacni markaa xaaladda wanaagsan iyo waliqtisaadu dhexdhexaysiga xaalad walba la dhexdhexaysto jus qayb weeye min sabciina jus-an min annubuwa toddobaatan qaybood oo markaa nebinimada ka mid a nubuwada iyo waxyiguma qayb eh waxaa laga warramayaa waxa weeye waa dhaqanka yacnii iyo khisaalkii ambiyadu ay lahaayeen sheikhu xadiiskan wuxuu ku daciifinayaa ibn abi dibyaan ayaa yani ku jira qabuus ibn abi dibyaan oo laysku khilaafay laakiin shucayb naud ayaa fii sunani abi daa'uud taxqiiqa uu ku leeyahay mujalladka toddobaad afar kun afar boqol toddobaatan iyo lix xadiiska wuu ku taxsiiniyey laba shaahidna uu u keenay shaahidka koowaad qudaaci ayaa fii musnadi shihaab ku warinayay saddex boqol iyo lix min dariiqi saalim ibn abiljacdi can kuraybin can ibni cabaasin qaala rasuulu llahi sal allau aleyh wasalam watu'adda'a watu'adda'a yacnii kaadsiinyaha iyo hubsashada iyo waliqtisaadu dhexdhexaysiga iyo watahabut xaaladda ruuxu inuu ka fiirsado iyo wasamtu yacnii hadyiga wanaagsane jus-un qayb weeye min sittatin wa cishiriina jus-an min annubuwa waxay ku kala duwan yihiin kii hore lixdan qaybood wuxuu yidhi afartan qaybood lixdan qaybood buu yidhi kana wuxuu yidhi waa jus-un min sittatin wa cishiriina jus-an min anubuwa lixiyo labaatan qaybood oo nebinimada ka mida tirmidi fii jaamicihi wuxuu ku warinayaa laba kun boqoliyo siddeed iyo labaatan asamtu alxasan yacnii suluugga wanaagsan iyo wa tuudi'a tuudi'a kaadsiinyaha iyo hubsashada iyo waliqtisaadu dhexdhexaysiga xaaladaha la dhexdhexaysto waa juz min arbacati waishiriina juz-an min annubuwa labadaa shaahid buu u keenayaa marka xadiiska waqad yuxasan qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana xafsun ibnu cumar qala xadaana shucbata bn xajaaj alcataki can ilmiqdaam miqdaami bni shurayxin can abiihi shurayx alhaani can caaisha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa calaa baciirin awr dushii baan ku sugnaa fiihi sucuubatun sucuubo iyo dhibi ay ku sugan tahay awr madax adag ayaan markaa yani gaadiidii ahaa awrkii bay markaa caaisha dhangadaysay oo canaanaysa oo aad bay u canaanatay faqaala nebiyu sal alla alay wasalam nebigu wuxuu yidhi calayki birifqi tuuritaanka ogow dulqaadka iyo kaadsiyihii iyo ogow fa innahu laa yakuunu ma ahaado rifqigu fii shayin shay ilaa zaanahu waa qurxiyaa turidda ruuxu inuu ruux tudhayo naxariis uu leeyahay way qurxinaysaa sharaf bay u yeelaysaa walaa yunsacu lagama siibo min shayin shay lagama siibo ilaa shaanahu ilaa wuu xumeeyaa wuu fool muslim ayaa filbiri yani markaa ku warinaya toddobaatan iyo sagaal imaam axmedna musnadkiisu ku warinaya mujaladka lixaad boqol toddobaatan iyo kow fi sunan waana xadiis saxiixa imaam muslim baa warinaya xadaanaa cabdulcasiis ibnu maxamed qaala xadaanaa waliid ibnu muslim can abi raaficin can saciid almaqburi saciid bn abi saciid almaqburi can abiihi saciid almaqburi can abiihi can abi hurayra qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal alla aleyh wasalam iyaakum washuxa bakhaylnimada iska ilaaliya fa innahu bakhaylnimadu ahlaka wuxuu halaagay man kaana qablakum kuwii idinka idinka horreeyey safakuu waxay daadiyeen dimaa'ahum dhiigagoodii wa qadacuu waxay gooyeen arxaamahum riximkoodii iyo qaraabadoodiina way gooyeen wadulmu dulmiga iyo gardaraduna dulumaatun mugdiyaal weeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaame yacnii bakhaylnimadu waxay ku xambaartay inay qaraabadoodiina gooyaan dhiigoodiina ay daadiyaan waxaa la isku dili waxaa la isku dilaya qaaradaha yacnii ay da'yartu ugu dhammaanaysa iyo badaha ugu dhammaanaysaa sow kuraas iyo jago iyo reer hebel iyo annagaa cadkan cunayna iyo soomaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wadulmu dulumaatun yowma alqiyaama baabu rifqi fi lmaciisha maciishadii yacni markaa lafteedii todhitaan inay lahaato oo ruuxu haddii ilaahay kuu roon yahay maryihiisa duugga ah uu isticmaalo oo maryihiisii duuggaha ah uu toltosho xadaanaa xaramiyu bnu xabsin qaala xadaanaa cabdilwaaxid ibnu siyaad qaala xadaanaa saciid ibnu kasiir ibnu cubayd qaala xadaanii abi waa kasiir bnu cubaydin qaala wuxuu yihi dakhaltu calaa caaishata ummi almu'miniin caaisho hooyadii mu'miniintaan u galay fa qaalat waxay tidhi amsik qabo xataa akhiida ilaa aan tosho naqabatii surwaalkayga yacnii aan tosho walaalkii xagga nuugmada kula walaaloogay bay caaisha yacnii walaalay ahaayeen waxayna walaalo ku ahaayeen dhanka radaacada iyo nuugmada marka ii qabay tiri ilaa surwaalkayga aan ka tosho fa amsaktu waan u qabtay faqultu waxaan idhi yaa umma almu'miniina hooyadii mu'miniintaay low kharajtu haddaan baxo oo fa akhbartuhum dadka aan uga waramo adigoo hooyadii mu'miniinta inaad maradaadii karkaranayso tolanayso la cadowhu waxay ku tirin lahaayeen miinkii xaggaaga bukhlan bakhaylnimay ku tirin lahaayeen yaa maradan aad aad toltolanayso haddaan dadka u sheegi lahaa waxay odhan lahaayeen dee wakhti futuuxaadaa lagu jiraayo cidhidhigii waa laga baxayo sababta caaisho ku kaliftay malaha waa bukhli iyo bakhaylnimo qaalad waxay tidhi absir sha'naka arrinkaaga ka fiirso tartiibso wiilyaho u kaadi innahu laa jadiida mara cusub yacnii uma sugnaan laa yalbasu alkhalaqa marada duuggaa ah midkaan xidhan maro cusub siduu u helaa waa adag midkaan marada duuggaa ah aan xidhan ee tartiibso salafkuna waxay yaqaaneen tawaaduc iyo isdhuldhig iyo kibirkan iyo fakfakadan iyo isla weynidan iyo waxay ma aqoone abubakar markii la yidhi maro cusub ha lagugu kafmo wuxuu yidhi marada cusub kuwa nool baa ku intifaacaye maryahayga duugga ha laygu kafmo ayb marka waxay tidhi maro cusub yani ruuxu maro cusubba ma helo haddaanu maradiisa duugga aanu xidhano maradiisa duugga aanu karkaran ayib saasay marka selafku ahaayeen waxaadna garanaysaa markii adduunyadu agtooda waxaan qiimo lahayn ay ka noqotay baa ilaahay adduunyadii iyadoo dullaysan gacantooda soo geliyey nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu calayh adduunkan markuu inoo tilmaamaya rasuulku salawatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi masalka adduunyadu wuxuu la mid yahay ka saqbi sidii ceel oo kale goof ama meel ceelah يعني alkhadiir shuriba safwuhu wa baqiya kadaruhu yacnii waa ceel biyihiisii saafiga ahaa la dhammaystay oo la cabbay ceelka haddii biyaha saafigaa la dhammaysto maxaa hadhaya dacdii iyo calowgiiba hadhaya famaa baqiya min addunya ila alqaliilu min alqaliil wuu nebigu yiri sal allah aleh oo wixii yaraa ee hadhsanaa mooy wax kale kama hadhsana buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh annaga marka dacdii baan jiidaynaa haddii wakhti nebi maxamed oo kun iyo laga joogo uu sidaa lahaa annaga maanta dacdii baan jiidaynaa marka isku dilaynaa oo kala riixanaynaayo isku haynaa marka wax qiimo le maahaoo ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka isagaa ku tilmaamay inuu adduunyada door bidayo bal tu'siruuna alxayaata dunya waalaakhiratu khayrun wa abqaa baa la yidhi subxaana wa tacaala qof yidhi cimri kasta ha gaadhay ee maanta intan da'dayda ka hadhay masaajidkaan u faaruqaya ma aragteen idinku ma aragteen maya ma arkays adduunyada markaad sii gabowdaba qalbigaaga dhallinyaray ku noqonaysaa tacabkii baad sii jeclaan xoolihii baa kuu sii muuqanaya diiladaadii baa sii tiro badanaya akawntiga maxaa ku dhacay baad ka xisaabtamay mustaqbal waxaad ka fikeri ubadkii yaryaraa iyo maxay mudanayaan iyo baad ka fikeri laakiin ma jiro qof odhanaya intan cimrigayga ka hadhay cibaadadaanu faaruqaya odhanaya ma jiro waxaa loo baahan yahay marka adigoo aan diyaar ahayn baa lagaa qabanaya adduunkan time lagu siin maayo laguu baaqi maayo malakumud fariin ma soo diro wixii adduunyo aad tabcaysayna waa lagaa qaban laguuna quuri maayo oo mamlakadii boqorka adigu aad ka ahayd iyo gurigaagii xataa lagu quuri maayo toban daqiiqo hal daqiiqo marka naftu ay kaa baxdo kabacdi waxaa la odhanaya magacaagii waa lagaa bedelay jinaasada iyo meydka meydka sariirta ka dejiyaa la odhanaya maxaa laiga dejina anaaba lahaaye soo ma lagu quuri maayo magacaagii waa isbedelay muxuu ahaa muuqaalkaagii waa isbedelay waddadaada iyo dariiqa aad ku socotaa waa dariiq ka duwan dariiqii kale ilahay waxaan weydiisanayna inuu towfiiqdana waafajiyo camalkayagana khayr noogu khatimo maalmaha aanu yani maalmahayaga kuwa ugu wanaagsanna maalmahaan ilaahay la kulmayno inuu ka dhigo wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab